بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وبتوفيقه waxaan ka bilaabanaa aayadda sideetan iyo sideed ilaa aayadda sagaashan iyo afar waa suuratu nisa aayaddii hore waxay ahayd wadaa xuyeytum bitaxiya dii la idin salaamo faxayuu biaxsana minha uruduha ama yadii oo kale allahu laa ilaha illa huwa la yudum annakum ila yawm alqiyamah marka xaqqa ku taagnaada weyn fama lakum maxay idin ahaaday oo leedihiin fi'atayni laba kooxood aad u noqoteen fil munaafiqiina fi amri almunaafiqiina munaafiqiinta amarkeeda wallahu alle arkasahum hoos buu u celiyey oo martabadii ay joogeen hoos bay uga noqdeen oo gaalnimadii bay ku soo bisababi maa shay sababtii kasabuu ay shaqaysteen oo dembi ah aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan ood hanuun ku xukuntaan man axad adala allaahu alla lumiyey waman yudlil illaahu alla wuxuu lumiyey falan tajida u heli maysid lahu qofkaa sabiilan wado xagga xaqa ah markii uxud yaa dad fara badan baa dib u noqday saxaabadii qaar waxay yidhaahdeen waa gaale waan laynayna qaarna waxay yidhaahdeen gaale meh waa muminiine yaynaan layn kolkaasaa li maxaabaad ugu doodaysaa ilaahay dad uu dib u celiyo hoos u dhigay oo xaqii dib uga noqdo dagaalkii ka noqday maxaad kaga murmaysaa ma dadaan muminiin ahayn oon hanuunsanayn baa idinku way hanuunsan yihiin leedihiin oo hanuun ku sheegaysaan wey doodu saasay ahayd famaa lakum maxaa idiin ahaaday fiatayni laba fira aada u noqoteen laba kooxood fi munaafiqiina fii amri munaafiqiina munaafiqiinta amarkooda oo qolana uleeyihiin waa laynayna waa gaala qolana uleeyihiin waa muminiin ilaahay baa og wallaahu allah arkasahum hoosu dhigay celiyey dibu celiyey oo xaqii ka celiyey bisababi maa kasabuu waxay shaqaysteenoo dembi ah sababtiisa ilan dembigu markuu yimaado lala yimaado dembigu wuu sii bataa aturiiduuna ma inaad hanuunisaan man adalla allahu qof alla lumiye qof alla lumiye waa mumin inaad tidhahaan miyaad rabtaa qof allaba lumiye marka qof dalaal ku jira adigu ha ammaanin waman yudlil illaahu qofka alla lumiyo u xukumo inuu lumo falan tajida u heli maysid lahu qofkaas sabiilan waddo xaqa ah wadduu waxay jecel yihiin low takfuruuna haddaad gaalowdaan kamaa kafaruu iyagu say u gaaloobeen oo fatakuunuuna aada ahaataan sawaan kuwa siman iyagii idinku aada isla gaal noqotaan falaa tattakhiduu ha ka yeelanina minhum xaggooda awliyaa saaxiibo ha ka yeelanina xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan fii sabiililahi alla darsi usoo hijroodaano beled kufriga ka yimaadaan fainta wallow hadday jeedsadaan oo xaqa ka jeedsadaan fakhuduuhum qabqabta oo qafaasha waqtuluuhum laaya xaysu wajadtumuu meeshaad ka heshaan walaa tattakiduu ha ka dhiganin minhu xaggooda weliya saaxiib kaalmeeya walaa nasiiran gargaare allah wuxuu leey subxaana wa tacaala dadkaa gaalada ah dadkaa munaafiqiinta idinku aada danaynaysaanad ku muransan tihiin waxayba jecel yihiin iyagu inaad isla gaalo noqotaan oo sidoodoo kale aada gaalo u noqotaan qofku waxun markuu ku jiro in waxaa xun uu u helo rabaa markaa saaxiibaha ka dhiganina ilaa ay soo hijroodan hijradu waa labo hijra maka laga hijroodo madiine la tago zamankii nabigay dhamaatay markii laga qabsaday bay taas dhamaatay hijrada ee baytulkufri laga hijroodo oo islaamka loo hijroodo ilaa hadda way jirtaa waduu waxay jecel yihiin kuwaa gaaladeed idinku ku murmaysaan low takfuruuna haddaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday iyagu u gaaloobeen oo fatakuunuuna aada ahaataan sawaan kuwa siman isku mid noqotaan ile saaxiibku wuxuu jecel yahay dad fara badan oo saaxiibo ah falaa tatakiduu ha ka dhiganina minhum gaalada xaggooda awliyaaa saaxiibo ha ka dhiganina xataa yuhaajiruu ilaahay soo hijroodaanoo ay xagga madiinaad usoo hijroodaanoo baytulkufriga kasoo hijroodaan fii sabiilillaahi alla dartiina usoo hijroodaan iyagoon dan kala lahayn faintawallow hadday fakhuduuhum qabqabta waqtuluuhum laaya xayu wajadtumuuhum meel kastood ka heshaa walaa tattakiduu ha ka dhiganina ha ka yeelanina minhum xaggooda weliyan saaxiib walana siina gargaare wax gargaara haka dayina hana la saaxiibina gaal haba la saaxiibin sidiisaba ila aladiina kuwa mooye oon la laynaynin macnaha yasiluuna la xidhiidhay qomkaasoo baynakum wa baynahum idinka iyaga dhexdooda mihaaqun ballani ay tahay balle nabadgelyo ow amase jaa-uukum idiin yimid xasirat suduuruhum yow qalbigoodu cidhiirya cidhiiryan yahay cidhiiri yahay muxuu ka cidhiiryan yahay an yuqaatiluukum idinka inay idinla dagaalamaan way necab yihiin aw yuqaatiluu qowmahum tolkood inay la dagaalamaanna way necab yihiin walow shaa allaahu alla hadduu doono la saladahum wuu idinku diri lahaa calaykum turtiinna dushiinna falaqaataluukum way idin la dagaalami lahay yacni dadka nabadgeliyo dhiiba waa laba qolo labada meeshana guud ahaan qolo ballan aad leedihiin qolada xidhiidhka la leh halaynina ilaan ballantii baad jabinaysaan qolo idinku ballan idinla leh iyo xidhiidh la leeyihiin oo tol leeyihiin qolana waxa weeye iyagoo meesha waxay yimaadeen qalbigooda inay dagaalamaan labada dhinac midna la dagaalamaan waa qoladii reer bani haashim qoladaas oo cabaas bin cabdimualib iyo uu kamid ahaayo quraysh way soo raaceen qasab ay ku soo raaceen markayna quraysh la dagaalamaan ma rabaan nabiyullaahi maxamed iyo dadkiisa inay la dagaalaan ma rabaan aada bay uga xun yihiin qoladaa la layn maayo allah wuxuu leeyahay ila aladiina kuwa mooye oo meesha waxaa laga soo isnoonaa laynta laa yasoo lama dhihin ila aladiina kuwa mooye yasiluuna la xidhiidhaya ilaa qowmin qowm oo baynakum wa baynahum idinka iyaga dhexdooda fisaaqun ballane ay tahay kuwaa layn o amase jaa-uukum ee idiin yimid xasirad iyadoo cidhiiriyan tahay suduuruhum qalbiyaalkooda oy ka xun yihiin an yuqaatiluukum inay idinka idinla dagaalamaan ow yuqaatiluu qowmahum tolkood la dagamaan labada way kuwaana lalayn mahayo walow shaaa allaahu alla hadduu doono lasalladahum uu idinku dirla calaykum dushiin falaqaataluukum idinla dagaalaalmahan macnaha waxaa laga wadaa dadka aan idinka dagaal idinla rabin iyo dadka ballanta leedihin xidhiidka hadii alla doono wuu idinku diri lahaa marka maadaama ayna idinlaba dagaalamaynin idinkuna faraha ka qaada wey fain ictazaluukum dadkaasu hadday idinka dheeraadaan oyna idinsoo hujuumin oo falam yuqaatiluukum ayna idinla dagaalamin oo alqow ay soo ridaan ilaykum xaggiinna asalama nabadgelyo ay soo dhiibaan asalamana waa la aqriya nabadgelyo ay soo dhiibaan oo yidhaaheen war nabadgelyo anagu dagaal ma rabno famaa jacala allaahu alla uma yeelin lakum idinka caydo sabiilan wadda aad ku laysaan iyagu dagaal idinkuma soo qaadin way idinka fogaadeen meeshaad joogtaanba way ka fogaadeen dagaalna idinkuma soo qaadin heshiisna way idin sheegeen warda anagu nabadgeliyo yaanu rabnaabay yidhaahayn wadda aad dadkaa ku laysaan ma jirto wey ood ku daaldaalsataan fain ictizaluukum hadday idinka dheeraadaan oo falam yuqaatiluukum idinla waalqow ay soo dhiibaan ilaykum xaggiina asalama nabadgelyo soo dhiibaan famaa jacala allaahu alla uma idinma yeelin lakum idinka sabiilan waddo aada kula dagaalantaan calayhim dushooda sasajiduuna waad helaysaan waa arkaysaan aakhariina kuwo kale yuriiduuna doonaya an ya'manuukum inay idin aamin geliyaan wayamanuu qowmahum qowmkoodana aamin geliyaan kullamaa ruduu mar kasta oo loo celiyo ila alfitnati oo gaaladii ay dib ugu noqdaan urki suuq waa la casili hoos baa loo ridi fiiha fitnada dhexdeeda urki suuq waa lagu xeel dheerayn way gelayaan fiiha fitnada ee fay lam yactaziluuku haddayna idinka dheeraanin idinka fogaanin oo yulquu ayna ridin walam yulquu halkaa horey ku cadfan tahay ilaykum xaggiina assalama nabadgeliyo oo yakufuu ayna manciin aydiihum gacmahooda fakhuduuhum qabqabta waqtuluuhum laaya haysu saqiftumuuh meel kasta ood ka heshaan waulaa'ikum kuwaas jacalnaa waanu yeelnay lakum idinka calayhim suldan suldaanan xujo mubiina noocadood ku laysaan waxaa weeye qoladii qolo waxaa jirta idinka inay idin aamin geliyaan doonaya tolkoodna inay aamin geliyaan doonaya qoladaasi waa qolo qalbi jilicsanoo hadday gaalnimadii dib ugu noqdaan gaalnimadii hore way ka fidnoomayaan marka kuwaa daaya kuwaa aan doonaynin labada dhinacba inay midna la dagaalamaan gaalnimadii dib ha ugu celinayno hadday dib u noqdaan dagaal bay wax ka soo qaadeen qoladaa faraha ka qaada haddii kaleo dadkaasu idinka dheeraan waayaan oo ay nabadgelyo keeni waayaan oo gacmahooda idinka laaban waayaan abaalkood ka dhargiya satajiduuna waad helaysaan aakhariina kuwo kale yuriiduuna doonaya an yamanoku inay idin amni geliyaan wayamanu qowmahum tolkoodna amni geliyaan kulamaa ruduu mar kasta oo loo celiyo ila alfitnati oo gaaladii ay u tagaan urkisu way gelayaan wey waa la gelin wey urkisu way gelayaan way ku noqonayaan fiiha fitnadii ficilku waa majhuul urkisu way ku noqonayaan wey markaa misemaa laga dhigin fain lam yactaziluukum gaalooyinkaa dhowrkii haddayna idinka fogaanin walam yulquu halkaa horey ku cadfan tahay ayna fidin asalaama nabadgeliyo oyna nabad idiin dhiibin oo wayakufu ayna mancin aydihum gacmahooda oo hubka idiin soo qaataan fakhuduuhum laaya oo qafaasha fakhuduuhum qabqabta oo qafaasha waqtuluuhum laaya xaysu saqiftumuuh meel kastood ka heshaanba ulaaika kuwaa jacalnaa lakum waan idiin samaynay suldaanan xujo mubiina nocaad caleyhim dushooda kuwa waad la dagaalami kartaan weyn wamaa kaana uma kaana uma sugna limuminin qof mumina an yaqtula inuu dilo muminan mumin kale ilaa khadaan gaf mooyaane waman qatala qofkii dila muminan mumin khadaan gaf u dila fa calayhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoreynteed muminatin oo muminada iyo wadillatun mag musallamatun loo dhiibay ilaa ahli qaraabadiisii ilaa an yasadaquu inay sadaqaystaan mooye oy cafiyaan mooyaan qof mumin qof mumina khadna maysu kala yimi ukasiyuna u dilin marka khaduna waxaa weeye waxyaabo fara badan bilmatal adigoo gaala iyo wax islaynaya yaa xabadii aada gaalada ku waday baad ruux muslima ku dhacday ama meel aadan ogeyn baad xabad ku rido ruux bay ku dhacday ama waxa weeye ismoodsiis baa dhacay waa sidaas oo kale mar hadduu ruuxii khada ah ku dilo ninkii qisaas laguma leh mag buu bixin magtaasu waa xuquuqdii qaraabadiisa kafaarana wuu bixin kafaaradaasina waa xaqullah marka hadduu khada u dilay ilahay xaqi saddex xaq baa kii ku waajibi saddex xaq baa ka waajibi xaqullah xaqul warasa iyo xaq iyo xaqa meydka marka haddii khada loo dilay hadduu qofkii kafaarana bixiyo xaqullaahi ah magtiina bixiyo xaqul warasa ah xaqii meydka in laga dhaafo laakiin markii uu ka sudilo way inoo iman doontahay xaqullaahi markii bilmatal haddii laga cafiyo ama la qisaaso xaqii wuu ka dhacay xaqii meydkaa weli u laaban qiyaamaha intuu yimaado oo uu qabsado isagoo dhiiggii ku yaallo yuu dhihi yaa rabbi is'al bima qatalani wuxuu igu dilay balweydii waa qiyaamaha wey waa uu inoo iman doonaa wamaa kaana awle ma aha mana fiicna limuminin qof mumina awle uma aha uma banaana an yaqtula inuu dilo muminin qof mumina ilaa khadaan gaf mooyaane waman qatala qofkii dila muminan mumin khadaan gaf u dila fataxriiru facaleyhi dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin qoor xoraynteed ma hayno inagu taa maanta muminatin oo muminada iyo musallamatun loo dhiibay ilaa ahlihi reerkiisa ilaa an yasadaquu inay ku sadaqaystaanoo ay saamaxaan mooye fain kaana hadduu ahaaday muminkaa la dilay min qowmin qowm caduwin oo cadow u ah lakum idinka cadowdiin ah isagu waa wana muminu wey qole aada cadow isu tihiin buu ka dhashay laakiin waa mumin fain kaana hadduu ka ahaaday min qowmin qowm caduwin cadow lakum idinka idiin ah isaguna muminun mumin weeye facalayhi kii dila dushiisa waxaa ah tahriiru raqabatin qoor xoraynteed muminatin oo muminada waxa wey qoladii de mag ma leh magtii la siin lahaa waa gaalaba colaadi idinka dhaxayso in kaana hadduu ka ahaaday min qowmin qowm baynakum dhexdiina iyo baynakum wa baynahum idinka iyo isaga dhexdoo mihaaqun ballan fadiyatun diyaa la siin musallamatun oo loo dhiibi ilaa ahli dadkiisii wa taxriiru raqabatin qoor horeynteed muminatin oo muminada faman lam yajid qofkaan helin wuxuu hareeyo fa caleyhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soonkood mutataabicayni oo israacsaacsan toobantan tooba wey minallahi ka ahaatay labadaa bilood israacsan baa layidhi hal habeena hal maalina ma afuri karo cudurdaar hadduuna jirin hadduu cudurdaar la-aan afuro haddana uu soo cusboonaysiin toban maalmood isagoo soomay buu afuray cudurdaarlaan uu soo cusboonaysiin gabdhaha wax dilay xaylka iyo waxaas waa cudurdaaro soo cusboonaysiin mahayaane halkiiba ka sii wadaya marka ninkan kuma taalo kii hore waa nin reerkoodu cadow yahay laakiin mumina ah. ninkani muminnimid laguma sheegin qolo idinkiiyo iyaga dhexdooda ay ballani tahay buu ka dhashay baa layidhi marka haduu waa dimbi ka soo qaad marka marka dimiga culimmadu waxay leeyihiin islaamka la mag ma aha wuu ka mag yaryahay wuu ka mag hooseeya marka meeshan dimigii inay tahay bay u dhowdahay islaamnimadiisii lama sheegin muminnimadiisii lama sheegin ka muminka ah qoladooduna gaalo tahay oo ballan aynaan la cadow waa la sheegay kanna waa nin dimi ah oo qoladooda ballan aan la lenahay in kaana hadduu ka ahday min qowmi qowm qoladaasoo baynakum wa baynahum idinkii iyaga dhexdooda misaanku ballan ay tahay nabadgelyo fadiyatun diyaa ah calayhi dushiisa ninkaa musallamatun loo dhiibi ilaalii reerkoodii iyo wa taxriiru raqabatin qoor xoraynteed addoon dee muminatin oo mumin ah faman lam yajid qofkaan helin addoon buu waay lacagteediibuu waayey ama meeluu ka bixiyu waayey fa siyaamu shahrayn laba bilood soonkoodu mutataabicayn inaga soonkaas baa hadda inoo jira tawbatan tooba xaalow ay tahay min allahi alla xaggiisa ka ahaatay wallah wakaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman kii og xakiiman falsan marka inaga maanta ma hayna adoon adoon mumino ah ayuu horeynaya nin baa lagu yeeshay kafaaro gabadh addoonaho madow buu u keenay nabiga markaasuu wuxuu ku waa xadiis saxiixa anigu cabdinaasir ahaan malihi nabigaa ku yidhi ayna allah alla xagguu jiraa fi samaai bay tiri anigu maxaan ahay buu ihi rasuulullahi baa tahay buui waa muminada xoree buu ku yidhi nabiga melihi ayna allah iyo fisama anigu melihi nabiga hortiisaa lagu leeyahay sidaa nabiga hortiisa wey waxaa lagu leeyahay lama dhihi karo wadaadkiibaa sidaa lahaa lama dhihi karo allah wuxuu leeyahay waman yaqtul qofkii dila muminan mumina qof mumina mutacamidan oo kas u dila fajazaahu abaalkiisu jahanamo weeyaan khaalidan wuu ku faari fiihaa jahanama waqadiba allaahu alla wuu u cadhoon caleyhi dushiisa walacanahu alla wuu lacnado raxmadu ka dheerayn waacadda lahu wuxuu u diyaarin cadaaban cadaab cadiiman owen qofkii qof mumina uu kas u dila waa ahlunaar jahanamaa u waajibtay lagama yaabo inuuna alla cadaabin lagama yaabo cabdullaahi binu cabaas maslada aayadda waa lasu qabtay wuxuu leeyahay waa sidaa aayad waa sidaa lafteeda aayad qofkii qof mutacamid u dila waa naar kuwaaro weyn nin baa u yimid oo wuxuu yidhi eh, ninkii nin u kasu dila ma ehlu naar baa maxay tahay tooba ma leeyahay may tooba mala buuri marka cabdullaahi binu cabaas berigii dambe wuu ka noqday baa lyii markaasaa layidhi ninkaa maxaad saa u tidhiyo inuu nin diluu rabay buuri wuuna dilo sidii bay noqotay wuu ka noqday cabdullahi bin marka waxaa laisoo bordhigi reer banu israaiil nin ka mid ah xadiis saxiix oo nabigu inoo sheegay nin baa sagaal iyo sagaashan buu dilay qof nin suufia ah buu u tegayo wuxuu yidhi tawba ma leeyahay may tawba ma lihid buuri isagii boqol kaga dhigay nin caalimahoo cilmi leh yuu u tegey markaasuu yidhi tawba ma leeyahay tawbada alle iyo adiga maxaa idinkala dhexgeli buuri wadankii aada sidaa ku samaysay ka tago meel hibla tago halkaa alle ku caabud buuri isagoo tawba keeno dhexda sii socda yuwadkii yaa qabtay ilaahay subxaana wa tacaala xikmadiisa labadii waa meeshii barsankoodii xaggaasu u yar tulaanturay dhaasu u dhacay malaaikatu cadaab iyo malaaikatu raxma isku qabsatay waa xadiis saxiixa sheekh isu qiyaasaa layidhi labada meelood miduu u dhowaa taasuu in yar u dhowaaday waa ahlujanna marka taasi haday jirto ninkaa reer banu israiil nin laa ilaha illa lah maxamed rasulla ummadda maxamediyada ah seen loogu dhaafaynin marka tawba wuu leeyahay tawba wuu leeyahay aayaddana looga jeedaa yacni wuxuu mutay cadownimo darteed nin qof muumina uu kasu dilay wuxuu mutay naar inuu galo oo ku waaro iyuu mutay wey waman yaqtul qofkii dila mumina qof mumina mutacamidan uu ka sudila fajazauhu ah, xadiid baa wuxuu yahay qof mumina dilidiisa alla waxaa uga dhib yar adduunyada rogmata hal qof oo mumina dilidiisa w waman yaqtul qofkii dila muminan mumina mutacamidan uu ka sudila fajazauhu abaalkiisu jahanamo wey khaalidan xaalu ku waari fiihaa dhexdeeda waqadiba allaahu alla wuu u cadhooday wuu u cadhoon calayhi dushiisa walacanahu lacnadi waacadda lahu wuxuu diyaaray cadaaban cadiiman waa kaynu nidhi tawba wuu leeyahay haddii aan tawbada laga aqbalin camalkaa uu la yimid waxaanuu mutay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye idaa darabtum markaad socotaan fii sabiilillaahi alla dartii u socotaan oo duullimaad tihiin fatabayanuu hubsada walaa alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama nabadgelyo riday oo nabadgelyo muujiyey lasta muminan mumin ma tiisa hadhihina tabtaquuna idinkoo raadin caradalxayaati dunyaa adduunyadan xunta aheed dhammaanaysa badeecadeeda fa cindallaahi alla waxaa ah maqaanimu qaniimooyin kaiiratun oo badan intaa yarka ruuxaasu haysto yayna maanka idinka qaadin weyn dhowr siyood baa la sheegayo niman duulimaadahoo socda yaa nin ai la jooga u yimid markaasuu salaamay assalaamu calaykum buu yidhi waa iska leeyahay kawbay ka siiyeen adhigiina way soo kaxaysteen nabiga u keeneen war ninkan maxaad u disheen waxaa weeye markaa ninka ayaddu sidaasay ku timid oo sidaas waa la sheegay waxaa kaloo jirtaa usama binu zayd isagoo dagaal lagu jiro yaa nin gaaladii kamidihii dad badan laayay oo dhibaato sameeyey markii seeftii lala fuulay laa ilaaha ila allahu muxamedun rasuulilah yii usaama kow buu kaga siiyey markaasuu nabiga markii u yimid buu yihi kayfa tafcalu bilaa ilaaha ila allah maxaad u dishay ma qalbigiisaad jeexday buu qalbigiisa ma adaa jeexay waxaa ku jira ogaaday marka macnaha waxa wey qofku hadduu islaamnimo muujiyo hadduu islaamnimo muujiyo waa beenti la dhihi isagii allay u taallaayo waa la nabadgelinaya ee nabigu alayh salaatu wasalaam markuu duulo oo cidla dul fadhiiso lama weerari jirin aadaan baa la dhegaysan subaxa hadduu aadaan ka yeedho lama weerarayn haddii aadaan laga waayana waa la wareeraya salaadu waxay ahayd calaamada islaamkay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii idaa darabtum markaad socotaan fii sabiililahi alla dartii oo duulimaada garo oo fatabayanuu hubsada cadaysta walaa taquuluuha dhihina liman ahad alqaa riday ilaykum xaggiina assalaama nabadgeliyo oo muujiyey islaamnimo lasta mumina assalaama nabadgeliyo muujiyey oo mumina lasta muminan ma tihid hadhihina tabtaquuna idinkoo raba doonaya dalbaya caradalxayaati dunya noloshaan gaaban badeecadeed tan yari maxay idiin tari fa cind allahi maqaanimu kaiir qaniimooyin fara badan buu alla hayaa ood helisaan inta kaga meermeeraysaan kadaalika sidaasaa kuntum ahaydeen min qabl horay faman allahu alla wuxuu ku galladaystay calaykum dushiina iimaan buu idinku galladaystay fatabayanuu warubsadaan idinku waagii hore sida ninkaasu yahay baad gaalo u oo gaalo u oo haddii gaalnimo in idiin dilo ay suuragal ahayd ilaahay baa xaqii idin waafajiyey haisagana haddii alla xaqa waafajiyey maxaad u dilaysaan wey idinkuba waagii hore sidanaad ahaydeen kadaalika sidaas yaad kuntum ahaydeen min qabl hor idinkuba gaalaad ahaydeen hor faman allaahu calaykum alla wuxuu idinku galadaysa biliimaani fatabayanuu hubsada niman yaho waa lagu laba celiyey in allaha alle kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran kii xogogaalu ah war waxaad samaynaysaan allah ku arkee waxaa sheeko ah sheekh reejigdigaadahaa oo xer lahaa yaa saddex erahuu lahaa buu yidhi mid walba meel tag aan lagu ogeyn meelaan cidi kula joogin ku khalwee mid baa soo noqday baa la yidhiyo sheekhow meel cidlaaba waa soo waayi buui meel walba ilahay unbaa ila jooguy waa masale cajiiba allahu khabiir xogogaal buu ku yahay wey subxaana wa tacaala alla subxana wataala